alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati nisa baynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadda laba-iyo labaatanaad ee min suurati nisa macnaha guud waa sharaxnay laqbadii koowaadna waa laqbaynay hadda markaa tafsiirka jalaalaynka ayaynu maraynaa oo ahrinaynaa aynu aayadda la ahrinaynaa allah wuxuu yidhi walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf walaa tankixuu ha guursannina raggii baa lala hadlayaa maa nakaxa kuwii ay guursadeen bimacnaa man nakaxa kuwii ay guursadeen aabbaa'ukum aabbayaashin ay guursadeen oo min annisaa'i dumar ah xaal ay dumar yihiin ha guursanina markuu sheikhu yidhi maa bimacnaa man wuxuu ku tilmaamayaa qaacidada culammada carabiyada badankoodu ay tilmaamaan oo ay yidhaahdaan maana waxaa loo isticmaala ligayri alcaaqil mantana waxaa loo isticmaala lilcaaqil markaasu wuxuu tilmaamayaa mawdican maa in loo isticmaalay macnaa man tafriiqa caynkaasee mashhuurka caanka ah siibawehi agtiisa farqi ma leh sibuu isagu wuxuu qabaa maada iyo manka mid walba in loo isticmaali karo caaqilkaiyo khayru caaqilka mid walba ha yeeshee nuxaadda badankooda sida kalaa caanbaxday waana la ogsoon yahay haalibka weeyaan sidaas iyo min hayri ilghaalibi inay sida kalena u timaaddo marka haddii lagu socdo ra'yiga nuxaadda badankooda waxa la odhanaya calaa hayri ilghaalib bay ku timi baa la odhanaya culammada qaarkoodoo maada u fasiray bimacnaa inay tahay masderiye inay tahayna waa jiraan oo yidhi markaa laga tilmaamaayo nikaaxa aabaa'ikum baa macnuhu u dhacaya ay misla nikaaxi aabaa'ikum oo macnaha laga tilmaamaayo calaa kulli xaal waxaa ugu fiican in la yidhahdo maad waa bimacnaa man in laga tilmaamaayo oo loo jeedo dumarkii ay guursadeen aabayaashiin ha guursanina ilaa maa qad salaf laakin maa qad salaf ha yeeshee kii hormaray min ficlikum daalik oo samayntiinna saa samayseen ah cid aabbayaashiin ay guursadeen oo dumara inaa idinkuna guursataan mar dambe fa innahu macfuwun canhu waa mid la cafiyey weeye oo laydinka dhaafay oo dembi kuma qabtaan wixii hore u dhacay ilaada markuu ku fasiray laakiin wuxuu ku tilmaamayaa istisnaagu inuu yahay munqatic tafsiirka jalaalaynkuna mawdic kasta oo istisnaagu munqatic yahay macnaa laakiin buu u fasirayaa macnaa laakiin buu fasiray maxaa mutasil looga dhigi waayey ilaa asal waxa waa istisnaaga itisaale istisnaaga waxa markaa ah, mutasil looga dhigi waayey yaday asal u tahay istisnaaga itisaalku ah, ilaa maa qad salaf waa wax hore u dhacay oo maadi ah walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'ina mustaqbalkay ku dhici maadiguna juz mustaqbalka ka mida ma aha marka lagama soo reebi karo wixii hore u tegey wakhtiga soo socda mid laga reebi karo ma aho markii hore aanu ku guda jirinba ya maadigu ma ahayn fii dimni lmustaqbal ma ahayn maadaama aanu markaa mustaqbalka ku guda jirin reebitaan laga saarayo ilaa lagaga saarayo haddaan laga saari lahayn ay soo gudageli lahayd meesha ma taallo marka wuxuu noqonayaa istisnaagu munqatic buu noqonaya innahu ay nikaaxahunna guurkoodu ay inna nikaaxahunna baa macnuhu u dhacaya damiirka ayaa u noqonaya masdarkii ayuu u noqonaya innahu ay inna nikaaxahunna dumarka guursigaa guursataan aabbayaashiina ay qabi jireen kaana faaxishatan aayooyinkiina aabba guursataan kaana faaxishatan wuxuu ahaaday markaa mid xun buu ahaaday qabiixan mid xun buu ahaaday wa maqtan cadha ayuu ahaaday waxaa loo jeedaa ay wa sababa maqtin sababan lilmaqti sabab buu ahaaday cadho marka ayuu sabab u ahaaday cadhadaasoo minallaahi xagga allah ka ahaatay wa huwa ashaddu lbuqdi maqtiga waxaa la yidhahdaa ashaddu lbuqdi cadhada ta ugu daran baa la yidhahdaa wa saa'a waa xumaaday ay waa xumaaday sabiilan wadda ahaan buu u ariiqan daalika iyo dhaleecaynta lagu gaar yeelay kaas weeye oo guurka markaa la guursanaayo aayooyinkiin aabbe ayaa xumaanta iyo dhaleecaynta lagu gaar yeelay xurimat calaykum ummahaatukum xurimat calaykum korkiinna waxaa laga xarimo laga xaaraantinimeeyey ummahaatukum hooyooyinkiin baa laga xaaraantinimeeyey waxaa loo jeedaa an tankixuuhunna inaad guursataan baa laydinka xarimo laydinka xaaraantinimeeyey washamalat waxay markaa camimtay washamilat iyo washamalat labada waad odhan kartaayo baabu nasari iyo baabu farixay labadaba leedahay oo shamila yashmalu iyo shamala yashmulu waana bimacnan waa laba luqo waxay cammimaysaa hooyooyinka markaa la sheegay aljaddaati ayeeyooyinkay cammimaysaa min qibali ilabi xagga aabbaha xaalay ka ahaadeen jaddaadkaasi ama ayeeyooyinkaasi awil ummi ama xagga hooyada ay ka ahaadeen oo markii la sheegay hooyooyin la sheegay hooyooyinka waxaa soo gudagelayaa yacnii haweenay kasta oo waalid ku ah soo gelaysa bimacnaa aad biyaheedii ka mid tahay yacni tafiirteedii oo markaa wasiirteedii aad ka mid taho oo ay ku dhashay marka ayeeyooyinku waa soo gelaya ayeeyadaasi ha ka timaado xagga hooyada ama ha ka timaaddo xagga aabbaha yacni markaa tay doonto ha ka timaaddo hadday doonto saraha usii kocdo mucooyooyin ha noqoto hadda kuwa la walaalkii iyagu marka ayeeye maahe iyagu cammaad iyo khaalaad bay iyagu soo gelayaane ha ku qaldamin ee xaaraan waa yihiin laakiin cammaadka iyo khaalaadkay soo gelayaan oo cidda marka ayeeye la walaal ahi iyadu ayeeye maahe waa habaryar hadday doonto salaha u kacdo aabbaha hadday marka habaryar u tahay adna habaryar bay kuu tahay sharcan sida loo yaqaano sida soomaalidu u taqaano ma ah hadday hooyada habaryar u tahay adigana habaryar bay kuu tahay hadday marka aabbaha eedda u tahay adigana eedday ku tahay sharciga sidaasaa loogu yaqaanaa laakiin ayeeyada iyo awowayaasha cidda la walaalaha ah ayeeyooyin iyo awowayaal lama yidhaahdee waxay noqonayaan eedooyin iyobay noqonayaan iyo markaa habaryaro ayay noqonayaan wa shamalatu waxay cammimtay aljaddaati ayeeyooyinkay cammimtay min qibali il abi xagga aabbaha xaalay jaddaadkaasi ka ahaadeenoo aabbaha hadday dhashay waxay noqonaysaa markaa iyaduna hooyadaay oo kale ka dhigan tahay oo aabbaha bay hooye u tahay aw ummi ama xagga hooyada xaalay ka ahaatay oo hadday hooyadaa hooye u tahay adigana hooyay kuu tahay oo hooyo sare u kacday wa banaatukum waxaa laydinka xaaraantinimeeye wa banaatukum hablihiinna ayaa laydinka xaaraantinimeeyey allah baa idinka xarimaa loo jeedaa lilcilmi baa loo xadfay faacilko yacni marka odhan maysay ficilkani xurrimo marka lagu yidhahdo sheeg waa ficil mabniyi majhuul ah ilaahay majhuul ma aha ilaahay waa macluum waa la garanayaa ilaahay majhuul lama yidhaahdo edabdaray noqonaysaa haddaad tidhahdo markaysaga waa mabniyu lilmajhuuloo ilaahay majhuul aad ku sheegto ilaahay majhuul maahee faacilka waa la garanayaa lilcilmi baa loo xadfay ee liljahli ma aha waayahay ficil muqayaru siiqaa ka cabir wa banaatukum hablihiinna ayaa laydinka xaaraantinimay wa shamalatu waxay cammimtay banaatal awlaadi hablihii markaysaga ubad ku dhaleenna waa markaa cammimtay wa safalna hoos ha u kacaanbee waxay noqonaysaa iyagana waa camimaysaa oo hablahaagu markaysaa markaa habliha aad dhashay waa kuwa marka iyagu e, banaatu sulbiga ah ee xaqiiqada ku ahe markiiba soo gudagelayay haddii inamadaadu dhaleen iyo haddii markaa hablahaad dhashay hadday dhaleen iyo haddii inamadaad dhashay ay dhaleenna waa isla hablahaagii uun waa hablahaagii hoos u kacay wey wa akhawaatukum walaalihiin hablihaa walaalaha ahaydeen baa laydinka xaaraantinimay min jihati alabi xagga aabbaha ka walaala ahaydeen awil ummi ama xagga hooyada a ah ka walaala ahaydeen labada mid ahaan marka la sheegayna haddii labadaba laga walaal yahayna inay soo gudagelayso wa cala sabiili awlaa marka haddii labadaba laga walaal yahay ay markaa shaqiiqaad yihiin iyo hadday marka waxa weeye yihiin marka qaar isku aabba la yahay laakiin kale hooyo la yahay walaalo isku aabba la yahay hadday yihiin iyo hadday walaalo isku hooye markaa la yahay ay yihiin intuba waa soo gudagelayaan wa akhawaatukum bay soo gudagelayaan amaa kuwii xagga naaska lagu walaaloobay gaar baa loo sheegayaa kuwii nasabka hadda laga tilmaamaayo kuwii nasabka ayaa laga tilmaamaya laakiin kuwa markaa xagga radaacada iyaga gaar baa loo xusay wa cammaatukum eedooyinkiin ayaa laydinka xaaraantinimeeyey inaad guursataan ay akhawaatu aabaa'ikum yacnii aabbayaashiin kuwa la walaalaha ah wa ajdaadikum iyo awowayaashin kuwa la walaalaha ah eeddooyinkaay soo gudagelayaan eedooyinka ayay soo gudagelayaanoo waa eeddo sare u kacday wa khaalaatukum habaryarihim baa laydinka xaaraantinimeeyey ay akhawaatu ummahaatikum hooyooyinkiin kuwa la walaalkaa dumarka la walaalkaa hooyooyinkiin wa habaryarihiine ayaa laydinka xarrimay wa jaddaatikum iyo wa akhawaatu jaddaatikum iyo ayeeyooyinkiin kuwa la walaalka ah mar haddii ayeeyooyinkiin markaysaga ay la walaal yihiin iyaguna waa isla habaryare habaryarihiin waa laydinka xaaraantinimey ha dhowaadaan ama ha dheeraadaane wa banaatul ee walaalku habluhu dhalay baa laydinka xaaraantinimey waa hablaha adeerka ruma u tihiin wa banaatulukhti hablaha walaashiin dhashay baa laydinka xarimay waa kuwa abtiga ruma u ahaydeene wayadkhulu fiihinna waxaa kaloo soo gudagelayaa banaatu awlaadihim kuwa abtiga ruma u tihiin ubadkooda yani markaa waxay dhalaanna waa soo gelayaan hablahay dhalaanna waa soo gelayaan yacni markaa inama ha dhalan ama markaa habla ha dhalan bimacnaa kuwaad abtiga ruma u ahayd waxa ka isiran ee ay markaa iyaguna markaa sii dhalaanna waa soo gelayaan walow markaa haba fogaadaan wayadkhulu fiihinna wlaaduhum nusakha qaar waxay qorayaan wayadkhulu fiihinna awlaaduhum waxaa soo gelaya ubadkooduna waa soo gelayaan ubadkooduna waa soo gelayaan saasaana weliba sii fiicanoo dee wa awlaadihim waxaa la moodayaa uun waxay awlaaddoodu dhaleen oo kalaa loo qaadanayaa un in laga hadlaaye iyagu marka waxay dhaleen baa marka hore ka horraysa iyagoo kuwa kaleba soo gelayaan ya oo kuwa abtiga ruma u tihiin iyo waxay dhalaan iyo waxay sii dhalaanba xaaraan ba idinka yihiin wayadkhulu fiihinna waxaa soo gelaya awlaaduhum ubadkooduna waa soo gelayaan ubadkii ay dhaleen kuwa abtiga u tihiin iyo kuwa adeerka u tihiinba waxay sii dhaleenna waa soo gelayaan iyo waxay sii dhaleen waxay sii dhalaanna waa soo gelayaan wa ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xaaraantinimay allaatii kuwaasoo ardacnakum idin nuujiyey qabla istikmaali alxawlayni idin nuujiyey inta labada sano aydaan dhammaystiranin khamsa radacaatin shan naas nuug idin nuujiyey kamaa bayanahu alxadiis sida xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam u caddeeyey wa akhawaatukum walaalihim baa laydinka xarimay hablaha walaalaha tihiin min alradaacati xagga naaska ah ka walaalowdeen wa yulxaqu bidaalika taa waxaa la haleeshiinayaa xukunkaa bisunnati sunnada waxaa lagu haleeshiinayaa albanaatu minhaa hablihii ay dhaleen kuwa xagga naaska ka walaalowdeen wa hunna man ardacathunna mawtuu'atuhu wa hunna yagu kuwa ay dhaleen man ardacathunna waatay markaa ay nuujisay mawtuu'atuhu tuu markaa waxa weeye u tegay ay nuujisay iyo eedooyinkii xagga naaska eedda idinku noqday walkhaalaatu iyo habaryarihii xagga naaska habaryaraha idinku noqday wa banaatul akhi iyo hablaha markaa uu walaalku dhalay walaalkii xagga markaa naaska waa banaatul ukhti iyo walaalihii markaa e, walaashii xagga naasku ay dhashay minhaa e, xaalay ka mid tahay kuwa la soo sheegay ee radaacada markaysaga yacni markaa ku walaalowdeen minhaa ama min alradaacati xagga naaska walaalaha ka ahaydeen hablihi ay dhaleenna waa soo gelayaan lixadiisi yaxrumu min alradaaci maa yaxrumu min annasab waxaa u daliila xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ee sheegaaya yaxrumu min alradaaci waxaa xaaraan noqonaya min alradaaci ay min ajli radaaci naasnuugga daraaddii waxaa u xaaraan noqonaya maa yaxrumu kii xaaraan noqda min annasabi ay min ajli nasab nasabka daraaddii xaaraan u noqda yacnii inta nasabka xaaraan ku noqota in la mida ayaa markaa naaskana xaaraan ku noqonaysa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey halkaa in yar haddaynu isdul taagno waxay ku saabsan tahay nasabka waa aragnay waana soo sharaxnay toddobaa nasabka ku xaaraan noqday intaa in la midina waxay ku xaaraan noqonaysaa naasnuuggay xaaraan ku noqonaysa naasnuugga haddaba shuruuduu leeyihi naasnuugga markaa xaaraannimada ama maxramnimadu ay ka imanayso shuruud bay leedahay shuruudda waxaa ka mid ah jaqsiintaa naaska la jaqsiiyey waa inay dhacdaa fil xawlayni waa inay dhacdaa labadii sano ee naaska la jaqsiinayay gudaheeda waa inay dhacdaa oo hadday labadaa sano markay dhammaato dabadeed la nuujiyey ictibaar ma yeelanayso waayo radaacadii way dhammaatay wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca radaacadii waxay noqotay mid dhammaystiran saas aawadeedna asnuugga dambe laga daba keenaa markii radaacadu dhammaatay ee markaa labadii sano dhammaatay xawlaynkii dhammaaday dabadeed laa maxalla laha min alicraab icraabta maxal kuma laho waxba keensan mayso axaadiisna waa lagu soo wariyey mawduuca markaa shardi labaad culammadu waxay shardiyaan jamaahiiru cilmi waa in naasnuugaasi uu shan goor yahay oo mar walba ilmuhu naaska iskii intuu u qabsaday iskii uga haagay oo uga go'ay haddii sababi ka goyso yaa ma noqonayso naasnuug dhammaystiran ilmuhu naaska markuu qabsado waa inuu marka waxa weeye si fiican yacni isagu markaa uga tagaayo uga go'aa laakiin sanqaruu maqlay iyo wax la mida iyo ogaan in looga gooyay isagoo markaysagaa ku dheggan waxay noqonaysaa radaacadaas halka mari ma dhammaystirma oo mar lama xisaabinaayo mar lama xisaabinaayo laakiin mar uu qabsaday oo gaajo intuu ka qabsaday uu sidiisa uga dhergoo sidiisa uga go'ay hal mar inay taa la ictibaarinaya dabeedna shan goor oo wada noocaasa waa inuu helaa xawleynka gudaheedana dhacaysa taasina waa shardi labaad oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay naasnuuggu inuu yahay markaa shan inuu yahay xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi caaisha wuxuu tilmaamayey kaana fii fiima unzila min alqur'aan cashru dacaatin macluumaati yuxarimna uma nusikhna bihamsin macluumaat rawahu muslim fii saxiixi muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey qur'aankii waagii hore la soo dejiyey waxaa ka mid ahaan jiray aayad tilmaamaysa toban naasnuug oo la yaqaanaa waxbay xaaraantinimeeyaan kadibna waa la nasakhay caaisha tidhi radia canha wa ardaaha waxaa lagu nasakhay shan naas nuugoo la yaqaano ayaa lagu nasakhay inay wax xaaraantinimaynayaan xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa aayaddaasi waa aayad tilaawadeeda la nasakhay xukunkeedana la nasakhay laakiin xukunka lagu bedelay waa maxay waa shan naas la yaqaan sidaas aawadeed marka iyo labada inuu markaa naaska jaqo ilmuhu waxba xaaraantinimayn maayo sidaas aawadeed madaahibta odhanaya midkaa ku filan sida marka waxa weeye xanafiyada iyo maalikiyada oo ay leeyihiin marka waxa weeye almasatu minha hal mar keliya inuu nuugo ayaabay markaysagaa ku xaaraannimoobaysaa qowlka noocaasi waa khalad oo sax ma aho axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam bay khilaafsan tahay ya xanafiyadu waxay u khilaafeen xanafiyadu waxay u khilaafeen waxay qabaan yacni cumuumaadka nusuusta iyo itlaaqooda inaan xadiis aaxaadi qaydi karin qaacide ahaan bay u qabaan usul ahaan waa qaaciday ka tahay oo waxay leeyihiin alziyaadatu cala annasi naskhun horeynuu soo sheegnay waa sababtay taqriibka u aqbali waayeen azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda wataqriibu caamin axaadiis aaxaad oo sixaax oo saxiixaynkii kayrkoodba ku taallaa ku yimiye maxay u qaadan waayeen waxay yidhahdeen waxaa ka dhalanaysa aayadda in lagu nasakhaa ka dhalanaysa xadiis aaxaadina aayadda ma nasakhi karo marka yacnii siyaadada intaa lagu daray waxay markaa la macno tahay aayaddii waa mansuukhay la macno tahay bay yidhahdeen wakadalik waxay leeyihin wa akhawaatukum min aradaaca radaacadu inay waxarimto ayaa laynoo tilmaamay radaacadii maadaama laynoo sheegay inay waxarimto midda iyo waxa ka badan mid waliba waa radaaco mar hadday sidaa u itlaaqan tahay qaydista lagu qaydaayo khamsu radacaatin lagu qaydayo waxay ka dhigan tahay naskhi aayadda la nasakhay ka dhigan tahay saas aawoodee xadiiska axaadka la aqbali maayo haba ahaado xadiiskaasi markaysagaa mid saxiixyada ku sugan ha ahaado mid mutalaqan bilqabuul ah ha ahaadabe lama aqbalaya bay lihi garanna iyaga qaacidadoodii garannaye maxay maalikiyadu diideen maalikiyaduna waxay camalu ahlilmadiina loo eegayaa bay yidhahdeen xadiisku markuu yimaado camalu ahlilmadiina ayaa loo eegaya iyaguna waa qaacido usuulay agtooda ka tahay marka camalka reer madiina hadduu xadiiska aaxaadka khilaafo waxa iyaguna yidhaha la aqbali maayo oo yacni camalka markaysaga reer madiina ayaa ama xukmu rafcila ama ijmaac ka dhigan saasoo kale markaa yidhahdeen calaa kulli xaal sida saxiixi waxay tahay waa sida jumhuurka culammadu ku tageen ee labada madhab iyo ahlulxadiiskuba ay qabaan madhab shaaficiya iyo madhab lxanaabila iyo ahlulxadiisba siday qabaan weeye saxaabadii nebigana sala allahu aleyh wasalam yani haddaan kulligood markaysaga qabin jamaahiirtoodu waa siday markaysa waa qabeen marka waxa weeye waxay noqonaysaa shan naas nuug unbaa wax xarimaya waxaana jira axaadiista qaarkoodoo nafyinaayo saxiixyada ku sugan oo tilmaamaya laa tuxarimu wala walalmasataan naasnuugga hal mar ahi waxba ma xaaraantinimeeyaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo laba goor naasnuugga ahi waxba ma xaaraantinimeeyo laa tuxarimu alimlaajatu wala alimlaajataan hal mar inuu markaa ilmuhu naaska nuugo iyo laba goor inuu nuugaa waxba xarimi mayso marka waxa weeye manduuq sariixoo sidaa u nafyinayaana waa jiraa saas aawadeed waa in shan naasnuug la helaa shantaa naasnuug oo dhammaystirana waa in la helaa waxaa kaloo loo shardiyey ahlucilmiga qaarkood u shardiyeen labada sanaba gudaheeda ha ahaadeene ilmuhu waa inaanu naaska ka maarmin ee haddii ilmaha markaysagaa naaska inta laga gooyo cuntada la qabsado yaa oo noqday midaan markaa naas u baahanayne cunto ku kaaftoomay hadduu noqdo xaaladda caynkaasana markaa waxa walow xawleynka gudaheedaba ha dhacdee bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen naasluug muctabara noqon maayo xadiis baana la soo wariyey yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey tirmidi wakayruhu soo warinayaan oo tilmaamaya laa yuxarimu min alradaaci ila maa fataqa alamcaaa fi sadyi wa kana qabla alfitaam xadiiskaana culamada qaarkood waa quweeyeenoo tirmidi wakayruhu baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya naaska xaggiisa sababta naaska kuma xaaraantinimoobo mooyaane kii markaa yacni marka amcaada ama marka waxa weeye yani kala fujiya yani markaa caloosha iyo dee markaa laga dhargaa loo jeedaa yacni muddada naaska uu ilmuhu jaqayana marka waxa weeye ku suganoo intaan naaska laga wa kaana qabla alfitaam intaan naaska laga jarin horteed waa inay ahaataa haddii ilmihii naaskii inta laga gooyo uu cuntada la qabsado oo naaskii uu sidaa uga go'o nuujinta markaysagaa dib dambe laga nuujiyaa ictibaar ma yeelanaysay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen marka islaantii nuujisay waxay u noqonaysaa yacni ummuhu min alradaaca hooyay uga noqonaysaa xagga naaska ciddii naaskaa la jaqday walaalay xagga naaska ka noqonayaan odaygii irmaaneeyey islaantaas aabbuu xagga naaska uga noqonayaa cidda la walaalkaa odaygaas eedday xagga naaska uga noqonaysaa islaanta nuujisay yacni markaa islaanta la walaalkina habaryar bay xagga naaska uga noqonaysaa islaantaa ciddii dhashay ayeeyay xagga naaska uga noqonaysaa yacni aabbahaasi cidduu dhalay yacni wuxuu noqonayaa marka walaalay xagga naaska ka noqonayaan sidaasaa loo wadayaa cidda marka waxay walaalihiisa naasku ay dhaleen banaatul akh iyo banaatul ukhti bay noqonayaan yacni midna adeer buu uga noqonayaa midna waxa weeye abti markaa u noqonaya waxaa jira xadiis saxiixa ku suganoo yacni sheegaya caaisha ayaa ninkii aflax loodhan jiray oo abulqucays la walaal ahaa ayaa ka idan dalbay caaisha radia allaahu canha wa ardaaha xadiisku saxiixu ku sugan yahay markaasay u idmi weyday caaishana waxaa nuujisay ninkan aflaxe ka idan dalbaya walaalkii haweenay uu qabay oo uu isagu irmaaneeyey walaalkii ya ayaa nuujisay aflax baa wuxuu ku yidhi adeer baan ku ahay iidan markaasay waxay ku tidhi caaisha walaalkaa ima nuujine ooridiisaa i nuujisay yaa masaladaasi markaa caaisha markaa waa ka maqnay na adeer baan ku xagga naaskan adeer kaaga ahaye i iidan buu ku yidhi waa diidday inay u iidanto nebigay u sheegtay waa iska tegey nebigay u sheegtay calayhi salaatu wasalaam waxay tihi ina aflaxa akhaa abilqucaysi istaadananii falam aadan lahu aflaxoo akhaa abilqucays ahaaday waa iga idan dalbay umana idmin dabeedna wuxuu igu yidhi markaa ii idan iidanii lii fa innii cammuki yacni markaa waa adeer baan ku oo xagga naaskaan adeerkaaga ahay ii idan markaasaan waxaan ku yidhi yacni markaa walaalka ima nuujine ooridiisa ay nuujisay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iidanii lahu fa innahu cammuk u idan inuu kuu soo galo waayo adeerkaa weeye adeerkaa weeyo naaska ayuu adeer kuugu noqday markaa sidaas yadaa weeye wa ummahaatu nisaa'ikum waxaa kaloo laydinka xaaraantinimeeyey dumarkaa qabtaan hooyooyinkood yacni dumarkaa qabtaan hooyooyinkoodii dhalay xaaraan bay idinka yihiin hooyooyinkaa dhalayna waxaa soo gelayaa ayeeyo ciddii u ihina waa soo gelaysaa ayeeyo ruba u ah wa rabaa'ibukum waxaa kaloo laydinka xaaraantinimeeye wa rabaa'ibukum hablihii dumarka qabtaan ay dhaleen oo nin kale ay u dhaleen waa laydinka xarimay jamcu rabiibatin rabaa'ibtu waa jamcu rabiibatin rabiiba ayaa la jamciyey rabiiba waa mufrad rabaa'ib baana lagu jamciyey wa hiya bintu zawjati ooridu inantay dhashaa la yidhaahdaa min hayrihi isaga cidaan hayn ay u dhasho ya yacnii ori buu guursaday oridaasi inan bay wadatay ay nin kale u dhashay inantaasi ninkaas xaaraan bay ka noqonaysaa yacnii hooyadeed guursaday ya yacni markaa xaaraan bay ka noqonaysaa bisharti inuu markaa hooyadeed u tegey walow haba talaaqo marka dambe hooyadeed allaatii kuwaasoo fii xujuurikum yacni markaa dhabtiinna ku sugan waxaa loo jeedaa tarbiyadiinna iyo markaa xanaanayntiinna iyo korintiinna ku sugan turabbuunahaa aa rabbaynaysaan oo barbaarinaysaan sifatun muwaafiqatun lilghaalibi waa sifo waafaqaysa haalibkii waafaqaysa sida badan bay waafaqaysaa haalibka ah falaa mafhuuma lahaa wax mafhuuma ma leh wuxuu ku ishaarayaa halkan mas'alo sifaa la sifeeyey sifadana waxaa loo yaqaannaa inay asaalatan wax qaydaa loo yaqaanaa allaatii fii xujuurikum haddaba waxaa jira sifadu mar walba wax ma qaydo mararka qaarkood baynay qayd faa'iidaynayn mararka qaarkood baan cid lagu saaraynin walaasu fi lqayd ixtiraazun wayaqin ligayrihi ka kashfi tacliilin juhin marka sidii qaalibka ahayd bay khilaafsan tahaye in marka ay taqyiid faa'iideynayso mafhuum laga qaadana waxaa ka mida marka haddaba mafhuumka aan laga qaadanayn markay ku timaado jaryan cala alghaalib sidii haalibka ahaa in lagu soconayo markay saasoo kale ku timaado laa mafhuuma laha wax mafhuuma ma leh qofka dumaree ninku guursadaa inanta ay wadataa haaliban waxay ku soo kortaa ila hooyadeed bay la socotaa meelay hooyadeed kaga hadhaan ma jirtee yacni waxa weeye gurigaa hooyadeed bay ku soo koraysaa dee waxay markaa ku guda jirtaa barbaarinta ninka hooyadeed qaba adeerkeed weeyaan ninkaasaa dee barbaarinayo yaa isagay hoos imanaysa marka allaatii fii xujuurikum taqiid lagama qaadanayo mafhuum ma lehee waxa weeye wa cala alghaalib sidii haalibka ahayd baa la xusay saas aawodee mafhuum ma leh sidaasayna jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan ay mareen laakiin waxaa jira qowl ghariib ah oo cali bnu abi taalib laga soo wariyey ou isagu u qaatay jumhuurkii kale intuu khilaafay ayuu isagu wuxuu u fahmay taqyiid in looga jeedo oo inantaasi ma yacni markaa gurigiisa ku soo kortay mise meel kale ku soo kortay hadday gurigiisa ku soo korto xaaraan bay noqonaysaa waa sida aayaddu sheegtay buui hadday laakiin meel kale ku soo korto isaga gurigiisa aynay ku soo korin xaaraan kama noqonayso waa guursan karaa haddii hooyadeed talaaqo ama hooyadeed ka dhimato sidaa cali ibnu abi aalib baa laga soo wariyey ibnu kasiirku tafsiirkiisa waa ku keenaya asarka noocaasa waxaanu odhanayaa isnaadkiisu waa qawi shardiga muslim baanu ku sugan yihi laakiin waa hariibun jiddan markuu saxiixiye u yihi shardiga muslim buu ku asaxay ayuu wuxuu tilmaamay haddana qowl hariiba inuu yahayo yacni markaa waxa weeye dee sidii culammadu ay mareen jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan oo dhan bay khilaafsantahy saxiixu waxay tahay sida jumhuurku mareen baa saxan waxay de aqbali karaan afraadda saxaabadu ijtihaadaadkay ijtihaadaan khata iyo sawaab bay labada mid walba aqbali karaan labada mid walba ay aqbali karaan xaquna dee iyaga ma wada seegaye waxaa markaa dhici kartaa bacdigood inay xaqii waafaqaan bacdigoodna mas'alo inay shuduud ku dhacaan ama markaysaga khata ku dhacaan khata fi lijtihaad wahaakada mawdican oo keliyana maaha meelo kaleba waa soo aroortaa iyadoo markaysagaa yacni sifada haalibka waafaqaysa in laynoo sheegaayo oo dee marar badan bay soo aroortaayoo aan looga jeedin in wax lagu saarayo aan laga tilmaamay sifatun muwaafiqatun lilghaalibi waa sifo waafaqsan haalibkaoo falaa mafhuuma laha wax mafhuuma maleh mafhuum mukhaalafo ma leho lagama qaadanayo haddaynay xujuurtiinna ku sugnayn way idiin bannaantay laga qaadan maayo mafhuumka waxaa loo jeedaa mafhuumka aynay lahayn mafhuum mukhaalafa laga tilmaamaya min nisaa'ikum xaalay rabaa'ibtaasi min nisaa'ikum xagga dumarkiinna ay ka ahaadeen allaatii kuwaasoo dakhaltum bihinna a u gasheen waxaa loo jeedaa aa u galmooteen oo u tagteen ay jaamactumuuhunna yaa cibaarada sarbeebtaa laynoo sheegay dukhuulka laynoo sheegaayo waa sarbeeb weeye waa kinaaya can iljimaac fain lam takuunuu haddaydaan ahayn dakhaltum bihinna qaar iyaga u galay waxaa loo jeedaa u galmoodo u tegey yacnii zawjadaas marka waxa weeye inantaa dhashay ee inanta rabiibadaa wadata falaa junaaxa calaykum wax dembiya kuma qabtaan fii nikaaxi banaatihinna hablahooda inaad guursataan dumarka ama guursateen haddii aydaan u tegin ay idinka dhintaan amaba markaa aad talaaqdaan idinkaan u tegin hablahoodii ay dhaleene cid kale u dhaleen inaad guursataan dembi kuma qabtaan idaa faaraqtumuuhunna haddaa iyagay ka faaruqdaan waa kaga faaruqdaan dee waxaweye ama talaaq markaa afurteen ama fasakh markaysa markaa dee ay markaa faskhi dhacay ama waxaweye dhimashada a idinka dhinteenba wa xalaa'ilu abnaa'ikum waxaa kaloo laydinka xaaraantinimeeyey wa xalaa'ilu abnaa'ikum marka rabiibadaasi de waxay xaaraan ka tahay odaygii hooyadaa guursaday odaygii hooyadeed guursaday xaaraan ka tahaye inamadiisa kale ee cid kale u dhashay xaaraan kama aha waa guursan karaan iyagu waayo iyaga markaa sabab xaaraantinimaysa ka xaaraantinimaysaa meesha ma taalo waayahay yahay fain lam takunuu dakhaltum bihin fain lam takunuu haddaydaan ahayn dakhaltum bihinna qaar iyaga u tegay haddaydaan ahayn u dukhuulay bimacnaa u galmoodo u tegay haddaydaan ahayn falaa junaaxa calaykum wax dembiya kuma qabtaan fii nikaaxi banaatihinna hablahooda inay guursataan idaa faaraqtumuuhunna haddaa ka faaruqdaan marka waxaa shardi ah guurkii aa guursateen inay raacdo ilaaba ilaa u tegisa u tagtaan shardigaasi inuu raaco bay xaaraan ku noqonaysaa rabiibadii ninkii hooyadeed guursaday ay ka xaaraan noqonaysaa marka waxa weeye nikaaxii iyo jimaacii labadii israacan waxalaa'ilu abnaa'ikum dumarkii inamadiinnu ay qabeenna xaaraan bay idinka yihiin oo waa laydinka xaaraantinimiyey aswaaju abnaa'ikum inamadiinnu dumarkay qabeen alladiina kuwaasoo inamadaasaa laga sifaynaya min aslaabikum dhabarradiinna ka ahaaday yacni ka yimi oo ka soo baxay markaa dhabarradiinna bikhilaafi man tabannaytumuuhum waxaa sidaa ka duwan kuwii aydaan dhalin ee a ka ilma yeelateen tabannigii markaa ma soo gelaayo tabannigu waxa weeye cid aanad dhalin inaad ula dhaqanto sidii markaa ilmahaagoo kale inuu yahay oo aad tidhahdo waa inan oo haddaad doonto ay isu nisbayso waagii horena waa jiri jirtayoo dee wakhtigii hore ee qabla alislaam baa la isticmaali jiray awalulislaamkiina waxay ahayd arrin bannaan oo asalkii ibaaxada layskaga socdo oo ciddii doontaa dee inamada qaarkood buu ka ama addoommada qaarkood ama inamada qaarkood buu ka ilma yeelan jiray markaasuu odhan jiray maanta laga bilaabo yaa waa inankaygiio waa ina hebel nebiguna calayhi salaatu wasalaam waagii hore zayd tabanni baabuu ku sameeyo asalka ibaaxada isagoo ku camal falaya intaan la xarimin la mubaax bay iska ahayde waa ka ilma yeeshay oo zayd waxaa loo yaqaanay zayd ibnu muxammed baa loo yaqaanay zaydoo ina muxammed ah ayaa loo yaqaano tobannigaas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey kadib baa markaysaga markaa la xarimay in waxa weeye ilmo aanu ruuxu dhalin inuu ka ilmo yeesho tobanni ku sameeyo yacni markaa la diidoo la xaaraantinimay idcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah waa yahay markaasaa dee la bilaabay in la yidhaha waa zayd ibnu xaarisa la yidhaahdo dee markaa arrin musiibo oo weyn baa ku yimi markaa zayd ilaa waagii hore sharaf weyn buu haystayoo zaydo ina rasuula buu dee ahaa oo loo yaqaanay yaa marka maadaama marka arrinka noocaasa ee dhibtaasi ku timi tacwiid waxa la sameeyey qur'aanka in magiciisa lagu sheego falammaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha oo saxaabiga qura ee magaciisa qur'aanka lagu sheegay bismihi ya abubakar sifadiisaa lagu sheegay id yaquulu lisaaxibihi laakiin magaciisa laguma sheegin laakiin zayd isaga magaciisaa lagu sheegay falammaa qadaa zaydun minha wataran qur'aanka la akhrinaya ilaa yowmi alqiyaama ayuu ka mid yahay marka halkaasaa sharaftaas tacwiid baa bikhilaafi man tabannaytumuuhum waxaa sidaa ka duwan kuwii aa ka ilma yeelateen aydaan dhalin ee tabanniga ku samayseen falakum waxaa idiin markaa bannaan oo idiin sugnaatay nikaaxu xalaa'ilihim kuwa aad tabanniga ku samayseen ee aydaan dhalin dumarkay qabi jireen inaad guursataan waa idiin bannaan tahay haddii ay kala tagaan ile ubad xaqiiqiya idinma ahay sababta loogu qayday aladiina min aslaabikum waa si aan loo moodin kuwii tabanniga lagu sameeyey inay soo geliyaan wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf waxaa kaloo laydinka xaaraantinimeeyey wa an tajmacuu iyo inaa kulmisaan bayna alukhtayni laba habloodoo walaalaa inaa kulmisaanna waa laydinka xaaraantinimeeyey min nasabin xag nasab ku walaaloobay isku aabbiya isku hooyo ha ahaadaan ama isku aabbo keliya ha ahaadaan ama isku hooyo keliya ha ahaadaan intaasiba nasabkay noqonayaan aw radaacin ama xag naas ku walaaloobay oo walaalihii xagga naaska ah qudhooda markaa lama kulmin karo binnikaaxi guur inaad ku kulmisaan yacni markaa waa laydinka xarimo waa laydinka xaaraantinimayey wa yulxaqu bihima waxaa la haleeshiinayaa labada markaa eh, hablood ee walaalaha ah ee kulmintooda la diiday bisunnati sunnada waxaa lagu haleeshiyey aljamcu baynaha wa bayna cammatiha aljamcu kulminta baynaha ee qof dumara la kulmiyo wa bayna cammatiha iyo eeddadeeda la kulmiyo guur lagu kulmiyo qof dumara iyo eeddadeed ruma in guur laysugu keeno eeddada waxaa loo jeedaa tii xaqiiqiga ahayd ee rumaa loo jeedaa eeddo in adeer iyo soo geli maayaan wa khaalatiha iyo qof dumara iyo habaryarteed ruma in guur lagu kulmiyo waa la xarrimay oo jamcigan bannaanay mid walba gaar waa loo guursan karaa laakiin nikaax laguma kulmin karo laysuguma keeni karo guur laguma kulmin karo wayajuusu nikaaxu kulli waaxidatin waxaa bannaan nikaaxu kulli waaxidatin mid kasta in la guursadaa bannaan cala alinfiraadi si kelinimo loo guursado oo inantii waa la guursan karaa dabeedna marka la talaaqo ama ay kaa dhimatad walaasheed guursan kartaa laakiin iyadoo aad walaasheed qabto iyada lama guursan kartid waxaa la mid a yadaa talaaqday oo furtay oo talaaqii ciddada rajcada ku jirta yacani waa talaaqday talaaquna baa'in ma aha bixi may bixin waad raajacsan kartaa ilaa intaa ay markaa ciddada ku jirto aad ku raajacsan karto ay ku jirto cid aan la kulmin karin lama guursan kartid waayo waxay ka dhigantay fii macna aljamci inaad kulmisay ka dhigantay ya waxaa la mid a cidda nisaabku ka buuxo ninbaa afar dumara qaba nisaabkii waa ka buuxaayoo mid shanaad inuu guursadaa uma bannaanay mid buu alaaqay intay ciddada ku jirto talaaqiina rajci yahay buu doonayaa mid kale inuu guursado uma bannaana ha baxo horta nin baan weli cadad bixin ma maqasheen yaa noocaasay noqonaysa mar haddii nisaabku ka buuxo qofkii dumar ahayd uu talaaqo talaaquna rajci yahay intuu ciddada ku jiro waxay ka dhigan tahay inuu afartii dumara wada qabay ka dhigan tahay ilaa intay caddadbaxayso inuu mid markaa shanaad guursada uma bannaana labadii aanu kulmin karayn hadduu dalaaq rajciya mid ahaan furo intay ciddada ku jirto ma guursan karo tii aanu la kulmin karayn waayo fii macna zawjati bay weli taho nikaaxii hore iyo guurkii hore weli shaqaynayaan waxay ku xidhantahay soo kelmad bay ku xidhantahy waxaa ku caddaynayaa dee hadduu midkood dhinto dalaaqu mar hadduu rajci yahay ciddadiina ku jirto hadduu midkood dhinto ka kale waa dhaxlayaa zawja ama zawjuu ku dhaxlaya way isdhaxlayaan qabitaankii hore aan weli go'in ya qabitaankii hore ba wax ka baaqi yihiin saas aawadee ilaa intay cadad baxayso waxay noqonaysaa inaanu markaa la kulmin karin bay noqonaysa wa yulxaqu bihima bisunnati aljamcu baynaha wa bayna camatiha axaadiis baana ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo arrinkaa ku reebaayo oo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tajmacuu bayna almar'ati wa camatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ha kulminina qof dumara iyo eeddadeed ruma ha kulminina oo ha isu keenina qof dumara iyo habaryarteed rumana ha isu keeninoo ha kulminina markaa sidaas aawadee xadiiskaasi wuxuu markaa khasisayaa cumuumka aayadda inoo soo socota oo uxilla lakum maa waraa'a daalikum yaa wixii intaa ka soo hadhay xalaal bay idiin yihiin cumuumkaas takhsiis baa galay waxyaalaha laga reebay ka mid tahy wa yajuusu nikaaxu kulli waaxidatin cala linfiraadi waxa bannaan mid walba gaarnimada in loo guursadaa waa bannaantay wa milkuhumaa macan su-aalaha dadka qaarkood wakhtiyada qaar ay ku weydiinayaan oo ku odhanayaan haweenaydaan qabo walaasheed maxram u noqon karaa safarkii oo maxaad maxram u noqon kartaa ajnabi bay kaa tahay maxram may kuma aha maxramnimadu maxay tilmaamaysaa waa taxriim abadiya oo weligeed aanad guursan karin ila alabad laakiin mar haddaanu taxriimku abadi ahayn ee uu yahay mid mu'aqato xaalad ku xidhan dee maxramnima meesha ma taallo iminka ma guursan karo keliya la eegi maayo ila dumarka raggu qabaamaya hadda ma guursan kartidi ya maxramna marka waxawe kuma aha maxramnimada waxaa laga eegayaa taxriim abadiya waa inuu jiraa taxriim abadi ah oo ama marka waxa weeye nasab ku yimi ama radaaca ku yimi ama sihri ku yimi sababaha waa inuu ku yimaadaa licaankii xataa soo geli maayo mulaacinadii soo geli maysayadoo taxriimkeedu abad yahay waayo sabab dembi buu markaysaa ku yimi wa milkuhumaa macan waxa kaloo bannaan labadooda in la wada mulkiya waa bannaan tahay oo laba addoommo laba hablood oo addoomma ah oo walaala ah wuu wada mulkin karaa oo yeelashada loo diidi maayo wayada'u waaxidata mid buu u tegayaa hadduu mid u tago ta kale inuu u tagaa uma bannaano milkulyamin ugu tago ya marka waxa kala duwan hanashada uu hananayo mulkinaayo iyo bannaanaanshaha tegitaanka milkulyamiinka ugu tegaayo mar milkulyamiin uguma wada tegi karo labadaba milkulyamiin kuma wada isticmaali karo ya uguma wada tegi karo kuma raaxaysan karo mid ahaanu buu u tegayaa laakiin wuu wada yeelan karaa u wada yeelan karaa wa milkuhumaa macan waxaa kaloo u bannaan inuu wada mulkiyo laba habloodoo walaala waa bannaan tahay ama inan iyo markaa waxaweye eedadeed ruma inuu wada mulkiya waa u bannaan tahay ama inan iyo habaryarteed ruma inuu wada mulkiya waa u bannaan tahay wayada'u waaxidatan mid buu u tegayaa taa markuu u tagata kale xaaraan bay ka noqonaysa ilaa maa qad salafa ay laakiin maa qad salaf ha yeeshe waxa hormaray fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliyada ama gaalnimada ama islaamnimada ka hor hormaray min nikaaxikum oo guurkiinna aa guursateen nusakha qaar baa nikaaxihim qoraye saxdu waxay tahay nikaaxikum min nikaaxikum guurkiinna aa guursateen ah bacda ma mintaasi waxay noqonaysaa bayaaniya ibhaamka maada ku jiraa ayuu caddaynaya min nikaaxikum guurkiinna a aa guursateen bacda maa dukir kuwa la soo sheegay wax ka mida aa guursateen ee guurkoodaanu idiin bannaanayn falaa junaaxa calaykum wax dembiya kuma qabtaan waxaa hormaray hore u dhacay waayo dee daliil sharci oo idinka xarimayaa ma jirin axkaamtuna waxay ku xidhan tahay iyo cuquubada iyo iyo dembaajintu waxay ku xidhan tahay yacnii xukunka sharciga iyo khitaabka sharciga inuu yimaado bay ku xidhnay oo soo gaadhin mar haddii khitaab sharci oo xarrimaya aanu soo gaadhin walow haba la garto markaysagaa inay xun tahaybe waxay noqonaysaa dembi kuma qabtaan hmm. dembi kuma qabtaan ina allaaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay hafuura mid dembi dhaaf badan limaa salafa minkum wuxuu idinka hormaray hore idinka dhacay waa u dembi dhaaf badan yahay qabla nahyi nahyiga ka hor hormaray raxiiman ay raxiiman bikum mid idin naxariis badan buu allah ahaaday fii dalika arrinkaa idinku naxariis badan Ah. ah waa garta waa garta waa garta su-aashu waxay ku saabsan tahay ubadkan la helaayo ee markaa la tuuray dabeedna markaa dadka qaarkood ay qaadeen oo korsadeen canaboodha dee markaysaa la siiyey iyo wax la mida markaa naas may shaqin maxay yaga xukunkoodu noqonaya shabaabtu waxay tahay mar haddii aynay naas la jaqin dee lama walaal noqonayaan carruuraha yacnii waxa weeye waa la koriyey waa la barbaariyey laakiin haddii de la doonaayo inay carruurihii la walaal noqdaan oo markaa maxram dee ay u noqdaan hablihii iyo ay markaa isu noqdaan waxaa la samayn karaa in waxa weeye naaska la shaksiiyo oo dee markaa ooridu hadday irmaantoo kale markaysaa ay shaksiiso ay markaa nuujiso markaysaa noqotana dee waxa weeye nasabkii ma sugnaanayo laakiin maxaa sugnaanaya maxramnimadii baa sugnaanaysa carruurtii bay waxay u noqonayaan maxram walaalihii xagga naaska ku walaaloobay ayay noqonayaan laakiin nasabkii kollayba ma sugnaanaayo oo nasab markaa waxaa laguma helayo laakiin waxay noqonayaan inay waxa weeye carruurihii la walaal noqdaan oo hadhow dee habliha inay ka xijaaban ilaa haddii aynay markaysa markaa maxram aynay ahayn hadday koraan waa inay hablihii iska ilaaliyaan oo yacni markaa ka xijaabtaan oo ruux ajnabi ah sidiisa ula dhaqmaan saas yadaa weeye laakiin haddii naas la jaqsiiyo waxay noqonaysaa dee waxaweye xijaabadkii laga xijaabanayo oo habluhu ka xijaabanayeen oo ninkii ajnabigaa siday uga oo kale uga xijaabtaan inay taasi ka imanayn ay noqonayaan naaskay ku walaaloobeen naaska ayay ku walaaloobeen laakiin xagga markaa nasabka in dee waxa weeye nasab eh, loogu abtiriyo sax ma aha eh, waa in markaa aan taas iyada la samayn magacyada iska caama dee lagu magacaabi karaa oo dee la layska odhan karo waxa weeye yacni in cabdillaahi iyo in cabdiraxmaan iyo ya yacni ina nuux iyo ina aadam iyo yacni iyadoo xaggii shel loo niyoonaayo saasoo kale markaysa markaa dee waa waraaqaha waa lagu qori karaa ama markaysa madaarista marka la geeyey iyo wax la mida yacni taawiilka saasa waa la samayn karaa laakiin tabaniga hadda markaa mid inoo bannaan maaha in laga ilmo yeesho ruux aan markaanad dhalin mid hadda inoo bannaan ma aha waayahay aayadda awalkeeda waxaa ku sugan xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum waa laydinka xarimay waa masaladii aan odhan jiray muqaabalat ljamci biljamci jamac baa jamac la qaabilsiiyey loogama jeedo ciddii hooyooyin noqotayba dhammaan ragow xaaraan bay idinka wada tahay muraadku ma aha ee mid walba hooyadiibaa ka xaaraana macnuhu dhacaya jamacii iyo jamacii raggaa la laysqaabilsiiyey ya dee ragga qaarkood hooyooyinkood ragga qaar bay sawjaad u yihiin haddamaarta marka dee cid kastoo hooyo noqotay rag oo dhan bay xaaraan ka tahay muraadku maaha idaa qubila aljamcu biljamci tawasacat afraada yacni waxaa loo jeedaa mid walba hooyadiibaa xaaraan ka ah laakiin hooyadaas markaa hebel hooyada u ahi dee ragga kale hooyo uma aho yaga ka xaaraan maaha ee jamaca jamaca la qaabilsaya banaatukum waa saas ilaag waa muqaabalat ljamci biljamci taasi waa tambiih masalada labaad waxay tahay wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf labadii hablood ee walaalaha ahaa in guur lagu kulmiyaa ma bannaana ka warran haddii milkulyamiin lagu kulmiyo milkulyamiin ma lagu kulmin karaa labadii hablood ee walaalaha ahaa masalada caynkaasa khilaaf baa galay saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam baana isku khilaafay cali bnu abi aalib wuxuu ihi maye laguma kulmin karo milkulyamiinna mid loogu wada tegi kara ma aha yacni ha la wada yeesho haddii la doono laakiin sida kitaabkeennuba sheegaayo yacni labadaba inuu u wada tago milkulyamiin ugu wada tago laba habloodoo walaalaa ma bannaana cusmaan ibnu cafaanna muxuu yidhi axallatumaa aaya waxarramatumaa ukhraa aayadina waa xalaalaysay aayad kalena waa xaaraantinimaysay aayadda xaaraantinimaysay wuxuu u jeedaa wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf aayadda xalaalaysayna wuxuu u jeedaa aw malakat aymaanukum marka waxaa laga fahmi karaa ama ibaaxo inuu u iilanayo ama tawaquf inuu ka gaabsanaayo culammadii dambena waxa dhacday qaarkood inay iyagu kuba adkaysteen waa xalaale guurka ayaa in lagu kulmiyo la diidayaaye laakiin milkulyamin in loogu wada tago lama diidaayo waana sida daawuud adaahiri ku dooday jumhuuru ahlilcilmi waxay mareen inaan milkulyamiinla loogu wada tegi karin sidaan nikaax loogu kulmin karin ayaa milkulyamin in loogu wada tagaana labadii hablood ee walaalaha inay u bannaanayn sidaasaana saxiixa alcallaama maxamed alamiin ashinqiidi kitaabkiisa dafci ihaam alidiraab can aayaati alkitaab masalada markuu ka warramayey wuxuu shan weji ayaa caddaynaya in markaa milkulyamiin in loogu wada tagaa laba hablood oo walaalaha inaynay bannaanayn khamsata awjuh baa lagu arjaxayaa guud kow wuxuu yidhi wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf tani waa caam ta kalena waa caam aw maa malakat aymaanukum waayo bayna alukhtayni waa ismun muxallaa bial ism mu'anasa oo muxallaa bial weeye cumuum buu faa'iidaynayaayo ashu cahdiye maahee waa istiqraaqiya waa laba walaalo oo kasta laba habloodoo walaalo oo kastaa soo geliya kulla ukhtayn bay ka dhigantah waa aw maa malakat aymaanukumna maadu waa mawsuul mawsuulaadkuna waxay ka mid tahay min siyaq alcumuum marka waa laba caamoo iscaariday mid weliba weji buu caam ka yahay yacni weji buanuu khaas ka yahay waxyaalaha caynkaasoo kalena tarjiix baa lagu kala sameeyaa wain yakun cumuumu min wajhin dahar faalxukm bitarjiixi xatman muctabar haddii waxa weeye cumuumku laba weji marka uu leeyahay oo markaysaga weji uu markaa noqdo caamun wa khaasun min wajhin hadduu noqdo yacni xukunka yacni tarjiix in la xukumo ayaa laazim noqonaysa tarjiix haddaba shan wajaa lagu arjaxayaa buuri wejiga koowaad wuxuu yidhi halkan mawdican waxaa laga warramayaa dumarkii maxaa ka xalaala maxaase ka xaaraana dumarkeebaa guurkoodu bannaan yahay kuweebase guurkoodu aanu bannaanayn xaaraan yahay laakiin mawdican kale aw maa malakat aymaanukum waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa cala aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum waxay ku saabsan tahay maqaamu madxi bay timi ammaan la ammaanayo marka meeshani waa mawdicii yacni markaa asaalatan laga hadlayay dumarka waxa ka xalaashiyo waxa ka xaaraan tahay laga warramayo waxaana la yidhahdaa qaacid ahaan buu yidhi akhdulaxkaami min madaaniha awlaa min akhdiha laa min madaaniha axkaamta meesha loo filaanka iyo madaaniga u ah in laga qaato ayaa ka awlaysan meelaan madaani u ahayn oo loo filaan u ahayn in laga qaato waa mid waa midda labaade cumuumkan bayna alukhtayni cumuumkiisu waa cumuum yacni markaas sugan weeye laakiin maqaamkan madxiga markaa cumuumka ku soo arooray waa mid laysku khilaafsan yahay oo dee ha ahaato qowlka raajixa ahi in cumuum laga qaato maqaamu madxi ama maqaamu dami hadduu yimaado laakiin culammada qaarkood baa dee tilmaamaya yani markaa inaan cumuum laga qaadanayo sida shaafici oo kale wamaa ataa lilmadxi aw lidami yacumu cinda julli ahli lcilmi halka saaxibulmaraaqi odhanay wixii madxi ama dami u yimaadaa yacumu cinda julli ahli lcilmi jamaahirta culamada agtooda caam buu markaysagaa yahay saas aaweed baa imaamu shaafici markii uu ilaahay yidhi waladiina yaknizuuna adahab walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah wuxuu yidhi waxay ku timi maqaamu dami bay ku timi maqaamu dami maadaamay ku timi cumuum ma faa'iidaynayso yacnii xuluyiga dahabka ay dumarku isku qurxiyaan zake lagama qaadanayo cumuumka la gelin maayo marka dee cumuumkaa khilaafku galay iyo cumuum aan khilaafba gelin waxaa xoog badan kaan khilaafba gelin taasina waa weji labaad wejiga saddexaad wuxuu yidhi wa tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf marka la yidhi waxa weeye inaa laba hablood kulmisaan kani waxa weeye waa xaadiro waa mid xaaraantinimaynayo kan kalena waa mid bannaynayo waxaana la yidhaahdaa tarku mubaaxin ahwanu min irtikaabi xaraam shay mubaaxa in laga tago baa ka sahlan shay xaarana in lagu dhaco ya waatay yidhaahdaan culammada qaarkood ay yidhahdaan alxaadiru muqadamun cala almubiix qaacida ahaan tawdiix baynu ugu daraynaa yacni ka wax xaaraantinimaynaya laga hormarinaya ka wax bannaynaya laga hormarinaya oo labada daliil hadduu daliilna xaadir yaho xaaraantinimaynaayo daliilna uu yahay markaysaga mubiixo uu bannaynaayo yacni xaadirka ayaa muqadam ah ya yacni marka xaadirka ka xaaraantinimaynaya ayaa muqadamo markaysaga waxaa la hormarinaya waata kale yacni waxa weeye alaslu fi labdaaci taxriim asal waxa u abdaacda xaaraannima u ah marka daliil cad oo mucaarid ka maran wuxuu xalaaleeyey mooyaane wixii kale xaaraannimaday ku baaqi tahay wejiga shanaad wuxuu ahaa yacni labada daliil mid takhsiis baa galay aw maa malakat aymaanuhum dee takhsiis baa galoo wax kastoo gacantoodu mulkiya uma wada xalaal noqonayso ukhtuhu min alradaacati hadduu mulkiyo ma u bannaanaanayso maya waa maxram uma bannaanaanayso idan takhsiis baa galay laysla ogol yahay culamada qaarkoodna waxay tilmaamaan haddii labada daliil mid takhsiis galo labada caam baaqiga xujo ma ku yahay mise xujo ku noqon maayo khilaaf baa galay raajixu waxay tahy inuu xujo ku noqonayo wa huwa xujatun lada laksariin mukhasisun lahu mucayanan yabin jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan haddii daliil la khasiso inta laga reebay mooye inta kale caan buu ku yahay laakiin bacdibaa markaysaga dee arrinkaas khilaafay khilaafku daciif ha ahaado laakiin haddana markaysaga cumuum aan khilaaf gelin de waa ka xoog badan yahay marka cumuum maxfuud ah oo aan markaysaga yani khilaaf eh, wax laysku waafaqsan yaho laga reebay ayna jirin iyo yacni cumuum wax laga reebay labada waxaa xoog badan dee cumuumka aan wax marka laysku waafaqsan yaho laga reebay aanu jirin suurada markaa laysku khilaafay mooyaane taqdiimu maa khusa calaa maa lam yukhas wa cagsuhu kullun ataa calayhi nas waa ka odhanaayo saaxibulmaraaqi odhanaayo calaa kulli xaal awjuhdaa markaad eegto waxaad arkaysaa inuu wejigaasi xoog badan yahay marka waxa weeye sidaan guur loogu kulmin karin ayaa milkulyamiin loogu wada tagana laba habloodoo walaala ah aan markaysaga iyagana loogu wada tegi karin wejiga horaa xoogaa ishkaal yacni soo yarogeli karaa wejiga yacni tilmaamaya meeshii waxa weeye asalka u ahayd lagama warramine meel markaysa marka madxi iyo ammaan mu'miniinta la ammaanayo inba ku timi meelo kalena waa ku timi oo dee suuradda awalkeed waxaan ku soo marray fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i masna wathulaasa warubaac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum marka mawdicaasoo kale mawdicu yani dami iyo mawdicu madxi marka waxa ma aha calaa kulli xaal haddii weji xataa laga bushiyo dee awjuhda kale u baaqi ah allah waxa uu yidhi waalmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum waxaa kaloo laydinka xaaraantinimeeyey waalmuxsanaatu dumarkii la qabay baa laydinka xaaraantinimey min annisaa'i xaalay dumar yihiin ama dumarka ka mid yihiin ilaa maa malakat aymaanukum kuway midigyaalkiinnu hanantay mooyaane kitaaba allaahi calaykum ay kataba allaahu kitaaban calaykum yacni markaa allah baa markaa idinku sidaa idinku faral yeelay yacni idinku waajibo idin sharciyey wa uxilla lakum waxaa laydin xalaalay maa waraa'a daalikum ay maa siwaa daalikum intaa wixii ka soo haray dumar waa laydin xalaalay an tabtaguu ka beddelo waxaa laydin xalaaleeyey an tabtaguu inaad dalabtaan ama lian tabtaguu weji labaad waxaa laydin xalaaleeyey wixii intaa ka soo haray ee waa laydin xalaaleeyey an tabtaguu ay lian tabtaguu waxaa laydin xalaaleeyey inaad raadisaan daraaddeed baa laydinku xalaaleeyey oo laam la qadaro ama badelu ijtimac laga dhigo wa uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum intaa wixii ka soo hadha laydin xalaaleeyey an tabtaguu ka bedelo inaad dalabtaan baa laydin xalaaleeyey biamwaalikum xoolihiinna aad ku dalabtaan markaysagaa dumarkaa ku doontaan muxsiniina ay mutasawijiina xaalaad guursanaysaan hayra musaafixiina xaal aydaan ka zinaysanaynin fama stamtactum bihi minhunna tu kastoa ku raaxaysataanoo dumarkaa ka mida fa aatuuhunna siiya ujuurahunna meheradooda siiya fariidatan ay mafruudatan mid la faral yeelay xaalay tahay ama farada allahu dalika fariida ilaahay taa waa faral yeelay faral yeelis buu faral yeelay walaa junaaxa calaykum korkiinna wax dembiya kuma sugna fiimaa taraadaytum bihi waxay isaga raalli noqotaan bihi isaga min bacdi alfariidati faral dabadeed bimacnaa meherka marka la gooyay dabadeed ee qadar mucayana a ku heshiiseen dabadeed wixii dabada isaga raalli noqotaan labadiina taraf oo ah wax ka dhimis ama wax ku daris dembi kuma qabtaan ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan oo xakiiman xikmad badan ayuu mar walba ahaaday yahayna ahaan doonaa aan mar labaad ku soo celin waalmuxsanaatu dumarkii laqabaa laydinka xarimay waxay ku cadfan tahay ummahaatukum bay ku cadfan tahay waalmuxsanaatu ay waxurimat calaykum almuxsanaatu waxaa laydinka xaaraantinimeeyey dumarkii yacni ragga lahaa ee laqabay baa laydinka xarimay inaad guursataan ay dawaatu alaswaaji waa kuwii ragga u saaxiibka ahaa ee raqabay min annisaa'i xaalay dumar yihiin ama min annisaa'i xaalay dumarka ka mid yihiin an tankixuuhunna ka bedelo waa badelu ijtimaale inaad guursataan buu ilaahay idinka xarimay dumarkii ragga lahaa qabla mufaaraqati aswaajihinna intaan raggoodii aynay ka faaruqin ee raggoodii yacni guurkii raggooda ay ku sugan yihiin oo aynay ka faaruqin inaad guursataan buu laydinka xarimay xaraa'ira muslimaatin kunna kunna xaraa'ira muslimaatin ha ahaadaan qaar markaa xora oo muslimaada aw laa ama ahaanbe ilaa maa malakat aymaanukum kuway midigyaalkoodnu hanatay mooyaane min alimaai addoomma ah dumar addoomma ah bisabii ay midigtiinu ku hanatay qafaalad gaalada laga soo qafaashay bimacnaa cadowgii gaalaad baa lala jihaaday dabeedna maatadoodii baa lasoo qabsaday oo yacni gacanta lagu soo dhigay waxay noqotay markaa waxa weeye sabyi bay noqdeen dumarkaasina waxa weeye raggoodii de waa ka furmeen maadaama yani markaa muslimiintii markaa jihaadkii ay kusoo qafaasheen falakum waduuhunna waxaa idiin bannaan waduuhunna inaad u tagtaan baa idiin bannaan wa in kaana lahunna aswaajun yacni rag qabaa haba u sugnaadaanbae fii daarilxarbi daarulxarbiga ha ugu sugnaadaan beledkii gaalaade yacni dumarkan la soo qabsanaya waa dumar gaalo ah oo gaala qabtay gaaladaasna muslimiinta la dagaalamaysay dabeedna marka waxa weeye waa laga guulaystayoo yacni maatadoodii iyo dumarkoodii wax ka mida ah la soo qafaashay oo gaaladii laga soo qafaashay dumarkanna waa gaalo marka waxay noqonaysaa waxa weeye ragba ha qabaan gaalo ahiye mar haddii marka waxabay lasoo qafaasho hadda marka ay addoomma noqdeen oo ay gacan galeen raggoodii way ka furmeen raggoodii way ka furmeen waxay noqonayaan xaaladda noocaasa yacni addoommay markaa noqonayaan dumar addoommo ah oo dee waxa weeye markaa muslimiinta ay qabsadeen bay noqonayaan waxaa bannaan markaa in loo tago laakiin waxaa la samaynaya maxay istibraa haddii rag qabeen istibraa baa la samaynaya hadday uur leeyihiinna waxaa la sugayaa intay markaa dhalayaan haddaynay uur lahaynna tastabri'u bixayda yacni waxa weeye inay caado hesho ayay markaa yacni baraa'adii raximkeeda lagu ogaanayaa wixii ka dambeeyaan markay bannaanaanaysaa in loo tago xadiiska ku soo aroorayna waa sheegaynaa insha allah wain kaana lahunna aswaajun haba u sugnaadaan markaa ragga ha u sugnaadaan qabaaye fii daarilxarbi daarulxarbiga ha ugu sugnaadaan beledka gaale ee markaa yani daarulxarbiga bacda alistibraa'i istibraa marka lagu s istibraa waxaa loo jeeda ciddaday la mid tahay laakiin waxay ku gaar addoommaday ku gaartahay dumarka addoommaday ku gaartahay marka istibraagu waxay la nooc tahay ciddadii kale kaleay la mid tahay ya laakiin iyadu waxay ku khaas tahay yani markaa dumarkii addoommaha ahaa bay ku gaartahay istibraagana waxaa loo jeeda istibraa'u raximiha raximkeedu inuu beri yahay oo aan uur ku jirin ya baraa'adeedaa la hubinayaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tuuta'u xaamilun xataa tadaca walaa xaa'ilun xataa tustabra'a bixaydah looma tegaayo yacni ha u tegina qof dumara oo uur leh waa dumarkii laga soo qafaashay gaalada qof dumara uur leh yacni markaa loo tegi maayo yacni ha u tegina ilaa ay uurkaa dhigto ta markaa goolmadhanka ah ee aan uurka lahaynna ilaa ay markaa caado hesho caadadaa ka daahir noqoto ha u tegina hadday caado hesho waxaa caddaanaysaa inaynay markaa uur lahayn baa caddaanaysa kitaab allaahi calaykum nasbun cala almasdari ay kataba allaahu dalika kitaaban calaykum ilaahay taas waa faral yeelay faral yeelis buu faral yeelay yacni saasuu sharciyey korkiina ku faral yeelay nasbun ay mansuubun cala almasdari masder baa lagu nasbiyey oo ficilkii baa loo qadarayaa ficilkii maadadiisa ahaa baa loo qadaraya ficilkaasaa loo qadaraya kisaa isagu wuxuu maray jumhuurka intuu khilaafay calaykum baa ismu ficil amar ahoo calaykum kitaab kitaaballaahi kitaabka ilaahay laazima laakiin jumhuuru nuxaati waxay yidhaahdeen mar hadduu ismu ficilku uu yahay farcun filcamali uu yahay waxa ka horeeya kuma camal fari karo jumhuuru ahlicilmi baa maray sidoodana saxan marka calaykum in ismi ficila mar la yidhaahdo la yidhaahdo kitaabo waxay u nasbisatay mafcuulu bihi qowlka noocaasi saxiix ma aha sida jumhuurkaa saxan marka waa nasban cala almasdari oo ficil baa loo qadaraya wa uxilla lakum maa waraa'a dalikum waa axalla iyo wa uxilla labadaba waa la akhriyay bilbinaa'i lilfaacili in faacil loo bineeyo iyo walmafcuuli mafcuul loo bineeyo oo uxilla lakum maa waraa'a dalikum waxaa laydin xalaaleeyey idinka maa waraa'a dalikum ay siwa maa xurima calaykum min annisaa waxaa laydinka xaaraantinimeeyey wixii ka soo haray baa laydin xalaaleeyey waraa'a waxaa loo jeedaa siwa baa laga tilmaamaya wa axalla lakumna waa saas macnaheedu wa axalla lakum waa idin xalaaleeyey allah maa waraa'a daalikum an tabtaguu ka beddelo yacni maadaa laga bedelaya an tabtaguu inaad dalabtaan baa laydin xalaaleeyey ay tatlubuu annisaa'a dumarka aad dalabtaan ama an tabtaguu ay lian tabtaguu inaad dalabtaan daraaddeed baa laydinku xalaaleeyey annisaa'a dumarka aad dalabtaan biamwaalikum xoolihinna aad ku dalabtaan bisadaaqin meher aad ku dalabtaan aw samanin ama lacag aad ku dalabtaan lacagtana addoontii baa lagu iibsanayaa sadaaqana tii markaa waxa weye xorta ahayd baa lagu guursanaya muxsiniina ay mutasawijiina xaalaa guursanaysaan hayra musaafixiina xaala aydaan sinaysanaynin safxigu waxa wey waa daadinta weeye musaafix maxaa loo yidhi zaaniga musaafix waxaa loo yidhi shahwada bes inuu gutuunbu doonaya biyaha daadiyo yani saasuu markaysa muraadkiisu yahay ubadoon iyo yani marka waxa weeye xaq gudasho iyo yani marka wax kale marka ugama jeedo saasaa markaa zaanigii musaafix loogu itlaaqa ah, xoolaha ku dalabtaan muxsiniina xaal guursanaysaan hayra musaafixiina xaal aydaan ka zinaysanayn ay zaaniina hayra zaaniina macnuhu u dhacaya lakiin ikhtisaaran buu mudaafka dee u xadfay hmm. fama stamtactum ay faman istamtactum tii aa ku raaxaysataan tamatactum aa ku raaxaysataan bihi isaga minhunna xaalay markaa dumarka ay yihiin aad guursanaysaan ay miman tasawajtum kuwa guursateen xaalay bilwai galma a ugu raaxaysateen fa aatuuhunna siya ujuurahunna meheradooda siya muhuurahunna allatii taasoo faradtum lahunna au faral yeesheen oo u qadarteen meherkii aa ku guursateen siiya fariidatan ay mafruudatan xaalay tahay meheradaas walaa junaaxa calaykum wax dembiya kuma qabtaan fiimaa taraadaytum waxay isaga raalli noqotaan antum idinku iyo wahunna iyagu waxaa loo jeedaa nin iyo ooridiisa kastaa laga tilmaamaya oo muqaabalatu ljamci biljamci bihi marka isagaa isaga raali noqotaa min bacdi alfariidati faral meherka la gooyey dabadeed la jaangooyey dabadeed in la qadaray meher mucayana la gooyey fardigu waa qacigii oo waxaa la ysaga raalli noqday waa maxay min xadiha meherkaba in la rido oo qofkii dumar inay cafido markaad tidhaahdo waxa waaba kaa cafiyo waa kaa dhaafay yadoo saa ku raalli ah aw bacdiha ama wax ka mida ay kaa cafido kaa dhaafto ay tidhaahdo waxa weye meherka nuskii baan kaa dhaafo kaa cafiyey yacni marka cafi kaliya laaba aw ziyaadatin calayha ama dheeraad lagu daro meherku waa igu yaraaye dee meherka ii kordhiyo dabeed markaysaga ay isla waafaqdaanoo yacni in marka meherkii la labanlaabo oo intii labalaabkii ya in kale lagu daro se taa waxa odhanaya dumarka yaan loo sheegi <laughs> aw ziyaadatin calayha ama dheeraad in lagu daro ay isaga raalli noqotaan taana dembi kuma qabtaan ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan bikhalqihi khalqigiisa u cilmi badan wax walba ilahay waa u cilmi badan ee khalqiga qura maaha xakiiman mid xikmad badan buu ahaado shay weliba halku ku dhigaya fima dabbarahu lahum aayaddu sababnuzuulla waa dhahay darsiga dambe awalkiisaynu insha allahu tacaala sababnuzuulka iyo tawdiixa aynu sii caddaynayno aynu ku sheegi doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk